bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu alnowcu ahaani cashar <clears throat> almudallas qaala almualifu raximah اllahu tacaala watadliisu qismaani waxaan soo haynay kitaabka ikhtisaar culuum اlxadiid lilxaafid ibni kahiir raximah اllahu tacaala waxa uu baabkan uga hadlaya ama noocan almudallas waa xadiidka mudallaska ah marka laamka la kor dhigo almudallis marka la yidhaha oo laamka la hoos dhigana waa ismi faacil oo qofkii tadliiska samaynayay watadliisu tadliisku qismaani laba qaybood weeyaan axaduhumaa labada qayb midkood an yarwiya raawigu inuu weriyo waaye can man qof uu ka weriyo laqiyahu uu la kulmay maa lam yasmachu wax aanu maqal minhu qofkaa uu ka werinayo aanu ka maqlin aw amase can man uu ka weriyo xaggiisa caasarahu ou la mucaasarooday oo isku waqti nool yihiin walam yalqahu laakiin aanu la kulmin inuu wax ka wariyo muuhiman isaga oo moodsiinayo annahu qad samica minhu inuu ka maqlay tadliisku laba nooco u qaybinayaa tadliisu ulisnaad iyo tadliisu shuyuuh tadliisulisnaadka ayuu marka tacriifkiisa ku hormaray waxauna ku sheegay tadliisulisnaadka an yarwiya raawi raawihu inuu wariyo canman laqiyahu qof uu la kulmay maa lam yasmachu minhu wax uunan ka maqal qof uu la kulmay oo wax ka qaatay ama uu sidiisa kaleba ula kulmay ayuu wax ka werinayaa uunan ka maqal adiga waa dhici kartaa soomaa qof aada la kulantay waxaada ka maqleen inaad ka weriso waa suuragal leanna qofka aad la kulantay shay kastaa kama maqlin adiga waxaad ka maqashayna waa jiraan waxaadan ka maqalna waa jiraan marka aad nin aad la kulantay ka wariso wax aadan ka maqlin laba bay noqon kartaa marka inaad tiraahdo waa ka maqlay samictu iyo xadaanii iyo waa ii sheegay iyo akhbaranii iyo inaad isticmaasho iyo in aad isticmaasho qaala iyo can oo kale oo ninkii waad la kulantay waxaadan ka maqlin ayaad ka warinaysaa markaasaa tidi hebel sidaasuu yidhi qaala fulaanu kada ama can fulaanin kada labadaasi unba uga warin kartaa midda hore oo inaad tiraa waa ka maqlay iyo waa ii sheegay iyo waa ii warramay iyo inaad tiraahdid iyadu baabkan ma ku jirto tajliis shaqo kuma lahan sababtoo ah taas waa been iska cad waa been raawiyi wax uunan maqal waa maqlay yidhaahdana wuxuuna gelayaa fii cibaadi اkadaabiin dadka kadaabiinta ayuu galaa tiradooda ayb waxaa kuu soo hartay marka sida kale kama maqlin laakiin wuxuu isticmaalay can ama qaala cantaas casharkii eh, yani usbuucii hore kan ka horreeyey yaa wuxuu ku tilmaanay ereygan can inuu yahay erey muxtamal wuxuu ixtimaalayaa alitisaal iyo alinqiaac labadaas maadaama ereygan can labadaba uu muxtamal ku yahay qofkii been ma sheegin marka taas horta dhabso qofkii been ma sheegin laakiin maxaa loo malayn karaa inuu ka maqlay baa laysaga malayn karaa iihaamaa jira marka iihaan ayaa jiraya ayb markaa ninka mudaliska ah wuxuu warinayaa uu ka warinayaa qof uu la kulmay wax aanu ka maqlin laakiin wuxuu dadka ku iihaan gelinayaa inuu ka maqlay oo can iyo qaala ayuu isticmaala oo wuxuu ka leexanayaa samictu iyo akhbaranii iyo xadaanii iyo waxyaabahaas buu ka dheeraanayaa laadi u sameeyo beelun buu noqona ayb waa intaas axaduhumaa labada qayb midkood an yarwiya inuu raawigu wariyo waay can man inuu ka weriyo axad laqiyahu ou la kulmay maa lam yasmachu minhu wax aanu ka maqlin ayb maxaa meesha kugu jira marka muuhiman anahu qad samica minhu isagoo moodsiinaayo inuu ka maqlay muuhiman anahu qad samica minhu ayb see u moodsiinayaa marka can buu isticmaalaya saas u moodsiinaya can iyo qaala iyo ay isticmaalayaan aw can man inuu ka weriyo caasarahu ou la mucaasarooday walam yalqahu laakiin uuna la kulmin kii hore waxau ahaa ninuu la kulmayn midkan dambena waxa weeyaan qof aanu la kulmin laakiin casriga uu kulmiyey oo isku waqti ay nool yihiin labadooda sheekh ay isku waqti nool yihiin laakiin weligiis uunan la kulmin ayuu wax ka warinayaa isagoo u moodsiinayo inuu ka maqlay ayb maxay marka mucaasaro iyo liqaa kii hore waxay ahayd qofuu la kulmay midkaanna waa maxay qofuu la mucaasarooday tacriifkan dambe ibnu xajar waa diidaa tadliis in lagu soo daro leanna waxaa la arkay buu yidhi xilligii rasuulka dad noolaay sala allahu calayh waali wasalam oo laakiin nebiga aan la kulmin ayb waktigii rasuulka dad noolaa ayaa jiray oo nebiga la mucaasarooday laakiin aan arag oo aan la kulmin dadkaas wax ay nebiga ka wariyaan oo ay can uga wariyaan ama qaala ay uga wariyaan tadliis lama dhaho bal waxaa la geliyaa min qabiili lmursal min qabiili lmursal haddii tadliis marka mucaasaro oo ku saabsan yahay mursal lagama dhigan oo waxaa laga dhigi lahaa ruwaadaasna mudalisiina laga dhigi lahaa xadiidkana xadiid mudallas ayaa la dhihi lahaa maadaama dadkaa nebiga la mucaasarooday xadiidkooda laguaan nebiga la kulmin xadiidkooda lagu xukumay inqiaac oo mursal laga dhigay oo aan mudallas laga dhigin inqiaac khafiya aan laga dhigin waxay kutusaa marka tadliisku caman laqiyahu bis in inuu yahay ayb oo caman caasarahu inuunan ahayn man caasarahu inuunan ahayn ayay ku tusaysaa ayb axaduhumaa an yarwiya inuu wariyo waa raawigu caman laqiyahu qofuu la kulmay maa inuu ka wariyo lam yasmachu minhu aanu ka maqlin aw caman inuu ka wariyo caasarahu uu la mucaasarooday walam yalqahu laakiin uunan la kulmin inuu uu ka wariyo wuxuunan ka maqlin muhiman isagoo moodsiinayo annahu qad samica minhu inuu ka maqlay suurada hore waa mudallas suurada dambe waa mursal khafi almursal alkhafiyu ayaa tacriifka dambe mursal khafi a ah waaye ee maahan tadliis ma aha wa min alwali kan hore waxaa ka mida uu yidhi qowlu caliyi bni khashram kunnaa cinda sufyaana bni cuyayna ayaan agtiisa joognay faqaala waxa uu yidhi qaala zuhriyu kadaa zuhri sidaa buu yidhi faqiila lahu waxaa lagu yidhi asamicta haada minhu waxaanaad ka sheegaysa zuhri ma ka maqashay qaala waxau yidhi xadaanii bihi cabdurasaaq can macmarin canhu aniga kama maqale cabdurasaaq ibnu hamaamaa ii sheegay cabdirasaaqna macmar ayuu ka wariyey kadib zuhri mihaalkan marka aada u fiiri sufyaan ibnu cuyayna wuxuu ka mid ahaa ardadii zuhri weliba aad buu zuhri uga wariyaa laakiin maanta meeshaan mihaalkan zuhri xadiis owlow ayb zuhri xadiis aunan ka maqlin ayuu ka warinaa qaala ayuuna uga warinaa waa tadliis marka lanna sufyaan zuhri waa la kulmay xadiidka uu ka warinayana waa xadiid uunan ka maqlin oo looga soo sheego waasidadii uu riday muxuu noqonaa marka waa miaal oo tadliiska miaal u ah ayb waqad dakara hada alqisma qaybtan waxaa sheegay min atadliisi tadliiska ku daray xaggeeda xaalay ka mid tahay sheegay jamaacatun jamaaco min alculamaa'i culimmada ka mid ah wadamuuhu wayna damiyeen oo waa ceebeeyeen yani waxaan hadda yacnii mihaalkan iyo tacriifkaas tadliiska iska leh culimo badan baana sheegeen wayna eedeeyeen oo tadliiska waa ceebeeyeen wa kaana shucbatu shucba wuxuu ahaa ashadda annaasi dad midka ugu daran inkaaran xagga inkiridda lidaalika kaagaas wayurwaa canhu waxaa laga warinayaa shucba annahu qaala inuu yidhi laan azmiya inaan zinaysto ayaa axabu ilaya agteyda loo jacayl badan yahay min an udallisa inaan wax tadliisiyo qaala bnu salaax ibnu salaax waxa uu yidhi wahaadaa kan oo warkan shucba maxmuulun mid lagu xambaaraayo wa cala lmubaalagati ku-xeel dheeraansho wasajri iyo canaan unbaa laga wadaa maahane zinaa ka sahlan ma aha macnaheedu a min baabi اmubaalaga wزawj ayb wa qaala shaaficiyu imaamu shaafici waxa uu yidhi altadliisu akhu اlkadib tadliisku waa beenta walaalkeed waay atadliisu akhu اlkadib been iyo tadliisu waa walaalo leanna waxuunan maqal ayuu sheeganaa ninkan dadkiina xoogaa yar waa u qarqarinayaan ayb qaar kale waxay yidhaahdeen tadliiska ma bannaanay dheheen waxayna u daliishadeen almutashabbicu bimaa lam yucطa ka laabisi hawbay zuurin qofka isku dherjinaya wax aan la siinin waa nin laba maro oo been a ah wato lanna waxuusan maqal ayuu sheeganaa waxuunan ahayn ayuu sheeganaa marka ayb wakiicna waxaa laga wariyey inuu yidhi maro iyo badeeco la gadaayo in la qariyo oo qofka loo dugduugo ayaa la reebay xadiidkii nebiga ka waran u yiri marka soo kama sii darna ayb markaa aada bay mubaalago ugu sameeyeen mubaalagadaas si kastaba ha ahaatee ninka tadliiska sameeya cadaaladiisu miyay wax u dhibaysaa cadaaladiisi miyay wax u dhibaysaa wa min alxufaadi xufaadda waxaa ka mida ah, man jaraxa walo markaa iyagu jarxiyeen man curifa qofkii lagu garto bihada tadliisi tadliiskan min aruwaati xaalow ruwaadana ka mid yahay faradda riwaayatahu riwaayadiisii ayuu radiyey mutlaqan sideedaba culamada waxaa ka mid a qaar yidhaahdeen ninkii waxaa ku dhaqmo xadiidkiisa iyo riwaayadiisa o dhan waa la radinayaa cadaaladiisayna arrinkaa ay u dhibaysaa wain ataa bilafdi litisaali lafdi muttasilaba hadduu doono waxa ku keeno oo xadaanii iyo samictu iyo hadhow doona ha dhaho yani xataa haddii uu run sheego ninkaa yani marba haddii tadliis lagu arko riwaayadiisao dhan waa la radinayaa bas middaas uu tadliisiyey iyo midii xataa uunan tadliisinin walow lam yucraf haddaan la garanin xataa annahu dallasa inuu tadliisiyey ilaa maratan waaxidatan hal mar maahane xataa haddii hal mar uu sameeyo waa dhacayaa kamaa qad nasa calayhi shaaficiyu raximahu اllah sida uu shaafici caddeeyey ayb laakiin shaafici warkiisu naska risaaladuu ku yaallaa oo wuxuu yidhi waman carafnaahu sidaanu ahaa qofkii aan garanno ballasa maratan mar inuu tadliis sameeyey faqad abaana lanaa cawratahu fii riwaayatihi ninkaa cawradiisa ayuu noo caddeeyey walaysat tilka alcawratu bikadibin cawradaasina been ma aha fayurada biha xadiiuhu xadiidkiisa lagu radiyo ayb walaa nasiixatin fi sidqi nin hadda runtii daacad ka ana maaha fanaqbala minhu si aan markaa aqbalno maa qabilnaahu wixii aan ka aqbalno min ahli nasiixati wasidqi faqulnaa laa naqbalu min mudallisin xadiian markaa waxaan nidhi mudallis xadiid ka aqbali mayno xataa yaquula fiihi ilaa uu ka dhaho xadaanii wa ahbaranii marka warka shaafici iyo warkaa yacnii meesha ku dhigana wa min alxufaadi man jaraxa way kala yar duwan yihiin shaafici isaga warkiisu waxa uu yahay ninkii aan tadliis ku aragno wixii uu can iyo qaala ku wariyo dambe ma aqbalayno laakiin wixii uu yidhi xadaanii iyo samictu ou dhahana waa aqbalaynaa markaas ilaa wixii aan ka shakinaynay waa ka baxnay markaas ayb walaalka shaafici maaha nin mudalisa haddii tadliis uu hal mar sameeyo mar dambe waxba lagama aqbalayo riwaayad dambe waana daciif saas ma dhihin isaga ee wixii uu can iyo qaala ku wariyay wax laga istaagaya ayb hadalka marka shaafici tafsiilkaas baa ku jiro ayb marka tadliisku qofka cadaaladiisa waxba uma dhibaayo walidaalika dad badan oo iqaad ah waxaa jiro haddana mudalisiin ah oo hadday can ku wariyaanna aan la aqbalaynin haddii aynan samictu yaxadaanii hadday dhahaanna in la aqbalaayo markaa ninku hadduu mudallis waa daciif macniyada lagama wado laakiin haddii tadliis iyo dacfi labadaa ay isugu darmaan de qofkaas waa fogaana ayb ibnu xajar wuxuu alifay kitaab la yidhaha tacriifu ahli الtaqdiis bimaraatibi اlmawsuufiina bاtadliis tacriifu ahli الtaqdiis bimaraatibi اlmawsuufiina bاtadliis ama طabaqaat اlmudalisiinna waa la yidhaha waa kitaab uu uga hadlo mudalisiinta dabaqaadkooda aلطabqa اlأuulى طabqa الثaaniya طabqa الثaaliثa الraabica khaamisuu sameeyey muqadamadowna ku sheegaya dabaqaadkaas waxa uu kala jeedo ayb marka cinaayo in la siiyo waa fiican tahay kitaabkaas qofka baaxidka ah ayb qaala ibnu salaax ibnu salaax waxau uu yidhi wasaxiixu sida saxiixa atafsiilu weeyaan kala tafsiil weeyaan bayna maa la kala saara shay suraxa fiihi lagu caddeeyey dhexdiisa bisamaaci samaac fayuqbalu waa la aqbalayaa wa bayna maa iyo shay utiya fiihi dhexdiisa lagula yimid bilafdi muxtamal lafdi muxtamal ahoo can iyo sideedoo kale fayuraddu waa la radinayaa kaas hadda marka waxaan ka hadalnay tadliis tacriifkiisa waxaa kaloon ka hadalnay xukunkiisa waa kan marka xukunkiisu raawiga tadliiska samaynaayo haddii uu can ama qaala uu yidhaahdo xadiidkiisu waa laga joogsanaa haddii uu samictu iyo akhbaranii iyo xadaanii uu yidhaahdana waa la aqbalaa waa hadduu iqa iskiis u yahay qaala waxau yidhi wafi saxiixayni saxiixaynka waxaa ku sugan min xadiidi jamaacatin jamaaca xadiidkooda min haada darbi oo noocan mudallisiinta ah ah ka sufyaanayni wاlacmashi waqataadata wahushaymin wagayrihim wuxuu leeyahay bukhaari muslim waxaa ku sugan rag mudallisiin ah oo haddana can weliba ku warinayaan qaaciday marka sameeyeen waxay yidhaahdeen cancanatu saxiixayn maxmuulatun cala alitisaal haddii nin mudallisa ah ku aragto saxiixaynka isagoo can iyo qaalo ku warinaya waa la aqbala iyaga lanna labadan kitaab waa lagu ijmaacay ayaga labadan kitaab bukhaari iyo muslim waa lagu ijmaacay ayb laakiin kutubta kale waa lagu cilaynaa dhexdeeda ayb walow xataa yaan la ogaanin dariiq kale yaanba lagu ogaanin haddii la doono ayb waama alqismu اhaani ayb qultu ibnu kaiir wuxuu leeyahay wagaayatu tadliisi tadliiska yoolkiisu waxaa weeyaan annahu nawcun waa nooc min alirsaali irsaalka ka mida inqiaaca limaa habata wixii sugnaaday cindahu isaga agtiisa wa huwa yani tacriifka hadda aan soo sheegnay markaan fiirinno tadliis waa un inqiaac inqidaac laakiin qarsoon waayo qof walba unan fahmaynin wa huwa yakshaa wuxuu ka cabsanayaa <coughs> ninka ah an yusarixa inuu caddeeyo bishaykhihi shaykhiisa fayuradda la radiyo min ajlihi ninkaa dartiisa wallahu aclam waasidada hadduu sheego amaa la radiyaa buu isleeyahay xadiidkaani markaasuu waasidadii qarinayaa can ayuu dhahayaa marka isaga laftirkiisa kala nooca tadliisulisnaadka tadliisuladdaa iyo tadliisuulcadfi iyo eh, waxyaabo badan buu leeyahay <clears throat> tadliisu taswiya iyo ayb taswiyaana ugu xun ayb oo weliid binu muslimaa sameeyo sheekhiisa waa awsaaci mararka qaar awsaaci wuxuu ka warinayaa shuyuukh dacfi ku sugan marka isaga wuxuu rabaa inuu awsaaci weyneeyo wuxuu samaynayaa marka awsaaci sheekhiisaa daciifa sheekhaas daciifkaa ninka u sheekha ahna waa hiqo maalan ninkaas kore iyo awsaacina waa isa soo gaareen weliid marka muxuu samaynaya wuxuu dhexda ka bixinaya ninkii daciifka ahaa awsaaci iyo shaykhu shaykhihi ayuu isku kabaa liqaana waa dhex maray dabcan markaas wuxuu samaynayaa marka waxaa ka dhalanaya marka waxaad moodaysaa iqa iqa ka warinayo meeshana nin daciifa dhexda fadhiyo oo la gooyey ayb tadliisu taswiya layra waa sima marka isaga iyo baqiyat bn lwaliid iyo ayaa samay jireen waa ka imaamu shaafici laga wariyey ama cali bni mushir axaadiiu <clears throat> baqiya laysat naqiya fakun fiiha calaa taqiya baqiyat bn lwaliid axaadiistiisu nadiif ma aha ee iska ilaaliya lanna tadliisu taswiyu sameeya ayb e, kaasoo kale marka cadaaladdu waxa u dhibi karaa waa qatar ayb lanna nin daciifa meesha laga saaraya waana loo qasdaa o marka halis waa midkaas wa ama alqismu الhaani qaybka labaad min atadliisi tadliiska ah fa huwa lityaanu waa tadliisu shuyuukh fahuwa alityaanu la imaansho waaye bismi shaykhi in lala yimaado sheekhii magaciisa aw kunyatihi ama sheekha kunyadiisa calaa khilaafi almashhuuri bihi sida uu ku caan baxay si ka gedisan sheekhan marka magaciisii iyo kunyadiisii baa waxaa loola imaanayaa sida lagu yaqaan si aan ahayn waxaana loo samaynaa saas tacmiyatan indhatirid yacnii tacmiyatan qofka in laga indhatiro liamrihi ninkaa sha'nigiisa watawciiran iyo adkayn in la adkeeyo lilwuquufi istaagitaan calaa xaalihi ninkaa xaalkiisa in la dul istaago adkayn la adkaynaayo yanii sheekhan magacan loo yaqaano ou caanka ku yahay marka laguu sheego waa saalan tahay inaad markiiba soo hesho inaad soo hesho lama rabo marka waa lagugu adkaynayaa inaad soo gaarto soo hesho ayb wa tawciiran calaa xaalihi <clears throat> maxay u samaynayaan marka sidaas oo sheekhaan magac loo aqoonin iyo kunyaaan loo aqoonin iyo maxay ugu sheegayaan wayakhtalifu waa kala gedisna waa iskhilaafayaa waa kala duwan tahay wuu iskhilaafayaa daalika kaagaas biikhtilaafi lmaqaasidi ulajeedooyinka kala duwanaanshaheeda darteed fataaratan mar yukrahu waa layska kahdaa kamaa idaa kaana asqara sinan minhu waa hadduu ka da'yar yahay mararka qaar sheekha uu ka warinaayo iyo isaga isagaa da-weyn sheekhaa da-yar maalan marka wuxuu diidayaa in la dhaho ninka da-yarba wax ka wariyaa oo sheekhiisa ah ayuu dhibsanayaa magaciisii loo yaqaanay maahane magac kale ayuu marka ku sifaynaa waa la gartaan malayna w naazila riwaayati ama wuxuu diidayaa ow naazila riwaayati ama riwaayadiisa mid ku degaayo nuzuulka iyo culuwigana ada waxaa weyaan gadaalu ka keeni doonaa yani wuxuu isleeyahay haddii ninkan sheekhan magaciisa ou sheego wuxuu noqonayaa riwaayadiisu ama sanadkiisu sanad naazilu noqonaa si ou naazil inuu warinaayo an nusuul inuu wax ku warinayo si aan loogu malaynin ninkan magaciisa ayuuba qare magac aan loo aqoonin buu ku sheegayaa markaa qofna isdhihi mayso sanadku waa ku degay ninkan ow naxwa dalika ama waxay la mid ah. markaa waa makruuh wa taaratan kolna yaxrumu waa xaaraam noqonaya kamaa idaa kaana ninka la ridaya waaba inuu yahay hayra hiqatin midaan hiqa ahayn fadallasahu markaasuu tadliisiyey kay laa yucrafa xaaluhu si aan loo garanin xaalkiisa ow amase owhama wuxuu moodsiiyey annahu rajulun aakharu nin kale inuu yaho min ahiqaati ah calaa wafq ismihi ow kunyatihi kunyadiisa waafaqsan ama magaciisa xaaraam waa midaas nigan hadaad magaciisa loo yaqaanna sheegto in ninkii daciifka ahaa uu yahay markiiba waa la saaraa la garana ma raba marka markaasuu kunyadiisa loo aqoonin buu ku sifayna ayuu ku sheegayaa si ninkaa daciifka aan ah loo ogaanin ayuu rabaa waa xaaraam lanna nusxigii ayaa meesha ka baxaayo ayb ama mararka qaar magaciisa hadduu sheego waa la garanaa inuu daciif yahay magacii buu ka tegayaa kunyo isticmaala kunyadaas weliba waxay u ekaanaysaa nin kaloo iqa ah markaasay dadku waxay u malaynayaan ninkii iqada ahaa mana ahanayda waxyaabahaas marka waa xaaraam ayb wayna sameeyaan caطiyة اlcawfi wuxuu yihahdaa can abi saciid tafsiir buu warinaya markaas wuxuu leeyahay caطiyata can abi saciid abi saciidkaas marka waxaa la moodaya abi saciid alkhudri mana ah waa kelbi maxamed ibnu saa'ib alkelbi weeyaan isaga marka yaa loo malayna abu saciidin alkhudri marka taasoo kale in loo qasda lama raban ayb marka tadliisu shuyuuqa <clears throat> marna waa makruuh marna waa xaaraam marka uu makruuha yahay waa goorma waa marka ay tahay ninkan waa yar yahay nin yaraad ka weriso ayaa lagu dhihin darteed marka u sameeyo marka uu sanad caaliya jecel yahay oo haddii ninkan magaciisa lagu ogaado eh, yacni magaciisii la yaqaanay markuu ku sheego sanadkiisu inuu naasil yahay baa la fahmaa ma raba isaga marka magacibuu qarina kunyo ama laqab aan loo aqoonin buu keenayaa ayb mararka qaarna waxaa u geyso culimmada qaarkood naham oo shuyuuq badsi ah ayay qabaan markaa rabaa in shuyuuq badan buu ninkan ka wariyaa in la dhaho markaas wuxuu samaynayaa marna kunyadiisa marna magaciisa marna naanaystiisa saddex qof in loo maleeyo saddex sheekh ayaa loo tirinaa markaas wuxuu isleeyahy marka shuyuuqda ha kuu badato waan hal nina mararka qaarna nin aynan soo gaarin bay rabaan inay ku iihaan geliyaan oo maalan waxaa la yidhi eh, imaamu dahabi oo kale waxuu dhihi jiray eh, taajudiini subki a taajudiini subki u ahaa wuxuu dhihi jiray xadaanii abu cabdillaahi alxaafid xadaanii abuu cabdillaahi alxaafid yaa loo malaynaa marka xaakim xaakim iyo taajuddiin subki ma aysa soo gaareen marka iyuu ka wadaa isaga laakiin imaamu dahabi imaamu dahabi kunyadiisu abu cabdillahi xaafidna waa yahay qaal xaafi wuxuu leeyahay xadaanii abu cabdillaahi alxaafid ninkii aan aqoonin xaakimu isaga malayna intaas waxyaabaas iska rabaa suyuudi oo kale wuxuu leeyahay xadaanii abulfadl sheekhii shuyuukhdiisa nin ka midaan ah abulfadli la dhahaa saa marka iyou rabaa in loo maleeyo ibn xajar ibn xajar inkastoo uu yiraa suyuudi aniga yani anoo yar aabbahay keenay xalqo oo ibnu xajar joogay ijaaza uu bixiyey ijaazadaas marka aniga ay soo gaaraysaa buu leeyahay marka intaas wuxuu rabaa inuu xiriir la yeesho ibnu xajar waxyaabahaas marka way u sameeyaan mararka qaarna dadka wuxuu ku ihaam gelinayaa rixyo inuu galay markaasu wuxuu leeyay xadaanii fulaanu hebel baa ii warramay maalan wuxuu leeyahay fi lbasra basradana waxaa laga yaabaa meel yaroo markaas aan basradii weynayd aan ahayn in loo jeedo amase wuxuu leeyahay xadaanii fulaan fii maa wara'a nahri webigana waxaa laga yaabaa inuu ujeedo jeedo webi kale oo markaas dhinaciisa kale qof degan maa waraa naarina waxaa loo malaynayaa khuraasaan iyo dhulkaas ninkaan inuu rixlo u tegey iyo cilmi u tegay waxyaabaas dadka moogsiinayaan waayahay waqad rawaa abuu bakrin abuu bakr bni mujaahidin اlmuqri can abi bakr bni abi daawuud faqaala xadaanaa cabdullaahi bnu abi cabdillaahi saasuu yidhi وعن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر فقال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له أو ليه بأنسبه آه نوعا تدليس شيوخ طيب قال شيخ أبو عمر بن صلاح وقد كان الخطيب لهجا خطيب وحو أها lahijan mid aad ugu maman bihada alqismi qaybkaani min atadliisi ah fii musanafaatihi khaiibu lbaqdaadi marka aad buu ugu mamanaa tadliisu shuyuuha ayb isaga laakiin likahrati shuyuukh ayuu u sameynaya raadinteeda iyo waxyaabahaas isagoo awalba shuyuuq badnaa ayb tadliiskii marka meelahaas uga baxay khulaasadiisu marka waxay tahay tadliis maxaa la dhahaa an yarwiya raawi caman laqiyahu maa lam yasmachu minhu muhiman anahu samicahu tadliisulisnaadki tadliisu shuyuukhna waa midkaan hadda gadaalow ka sheegay an yasifa shaykhahu biawsaaf illah laysat mashhuuratan xukunkiisu muxuu yahay tadliisulisnaadka inaan la aqbalin ilaa maa saraxa fiihi biاsamaac xadaanii ahbaranii anba'anii samictu wuxuu dhaha maahane cadaalada mudalis wax u dhibaya tadliiska maya ilaa da inuu haddii uu nin daciifa iyo nin kadaaba iyo hadduu ku qarinayo waa laga yaabaa markaas kutubta laga alifay dabaqaat lmudalisiinka ibnu xajar iyo kutub kale ayb intaas inaad ka fahamtaa muhiima alnowcu ahaali cashar nouca saddex iyo tobnaad ashaadu waa shaadkii ayb shaad waxaa la yidhaahdaa mukhaalafatu اlmaqbuuli liman huwa awlaa minhu tacriifka ugu fiican saas mukhaalafatu اlmaqbuuli nin maqbuul ah oo isagu hiqa ah ama saduuq ah inuu khilaafo nin isaga ka owlaysan mukhaalafa markaan dhahnay waa qeyd haddii aanay mukhaalafa jirin shuduud ma jiro almaqbuul waa qeyd iyadana waxaa baxay daciifki nin daciifa hadduu mukhaalafada la imaado munkaraa la yidhaha shaad iyada lama dhaho ayb liman huwa owlaa minhu owlaha marka muxuu ku imaan karaa tiro badnaan dad ka tiro badan ayuu khilaafay saddex nin afar nin shan nin lix nin ayaa ayuu khilaafay isagoo hal ah liman huwa owlaa minhu waxaa kale owlaa minhu noqon karo hal nin ayuu khilaafay laakiin ninkaas uu ka xifdi badan yahay maalan nin xadiidkiisu xasan iska yahay ayaa maalik khilaafay riwaayo ku khilaafay maxay noqonaya marka riwaayatu maalik waa maxfuud ninkan wax khilaafayna riwaayadiisu waa shaan ayb shuduudka marka tacriifkiisu waa kaas shuduudka ama xadiidka shaadka maa xukmuhu xukunkiisu waa marduud markaan ka soo sheekaynayna saxiixa walaa yakuunu shaadan soo kuma jirin ayb shaadku mutaabaca iyo ma galaa ma geli karo lanna natiijada oo shaadnimadaba goormaa la gaarayna markii duruqda lasoo soo aruuriyaa la gaaray waxa damboo kuu dhiman maxay tahay marayb shaadku wuxuu ka mid yahay min alcilali اlkhafiyati cilalka qarsoon oo cillo iska waadaxa maaha walidaalika waxaad arkaya culammada yanii kutubta cilalka iyo badana wax lagu cilaayo waa shuduudkaas kelimadda waa shaad kan sidaasaa la dhahayaa ayb qaala shaaficiyu imaamu shaafici waxa uu yidhi wa huwa shaadku an yarwiya aiqatu ninka iqada inuu wariyo waa yacni maqbuulka xadiidan xadiid yukhaalifu uu ku khilaafayo maa rawa annaas dadku waxay wariyeen walaysa min dalika kaagaas maahanoo shaad ma la dhaho an yarwiya inuu wariyo ninka iqada ah maa lam yarwi hayruhu hayrkii wuxuunan werinin diqaa ku jirta tacriifkan shaafici wuxuu ku leeyahay shuduud waxaa la yidhaha ninka iqada inuu khilaafo dad ka badan ee maahan shuduudku in uu wariyo waxa aanay werinin dadka kale isagoo haddii uu wariyo dadka kale waxayna werinin laakiin uuna waxna khilaafin xadiidkiisu waa qariib saxiix ah ma fahamteen meeshaas marka ayb ee shuduudka lama dhaho hebel xadiid wuxuu wariyey aan lala werinin saa darteed waa shaad maya haddii uu wariyo xadiid aan la warinin ee laakiin wax mukhaalafaa uusan la imaanin ma la dhahayo shaad waa hariib oo xadiid innama alacmaalu binniyaat maalan cumar keliya nebiga ka wariyey cumarna waxaa ka wariyey calqama calqamatu bnu waqaas alleyfi calqamana waxaa ka wariyey maxamed ibnu ibraahim ataymi maxamedna yaxya bnu saciidin alansaari hal hal hal hal kulli marka nin inuu weriyo waxaanay dad kala werinin shuduud ma ku noqonaya sidaas xadiidka wuxuu ku noqonayaa ninkaas marka uu khilaafo kayrkiis oo ka badan oo weliba iqaad tusaale ahaan xadiidka ibnu cumar ee ahaa markuu naagtiisa furay iyadoo xaydka markuu ku furay waa kii yidhi murhu falyuraajichaa amar cumarow ibnu cumar waxaad amartaa naagtiisii ha ku laabto ha soo ceshto waxaa ku jirtay marka xadiidkaas riwaayat abi zubayr yaa waxaa ku jirtay walam yarahaa shay-an walam yarahaa nebigu uma uunan arkin dalqadaasi shay-an waxba lafdigaasaa ku jira walam yarahaa shay-an imaamu shaafici muxuu sameeyey marka wuxuu yidhi xadiidka ibnu cumaraa lagu wariyey naafic lafdigaan ma werinin qisadu waa hal lafdigan oo ziyaadadan walam yarahaa shay-an ma uuna werinin naafic abu zubayr almaki ayaa wariyey markaasuu yidhi abu zubayr iyo naaficna ibnu cumar marka laga warinayo naafica ku xoog badan lanna naafic silsila wuxuu ku jiraa asaxu asaaniid lagu tilmaamay malik can naafican ibni cumar marka naafic abu zubayr hadda wuxuu khilaafay naafic oo ka owlaysan soo maa shuduud buu ku tilmaamay maroo wala meeraha shaygan lama aqbalayo yidhi marka haddii lacalla ay sugnaatana wuxuu yidhi wala meerahaa mustaqiiman baa laga wadaa nebigu furiinkaas xaydka uu ku sameeyey ma uunan u arkin wax toosan ayb wahaada caynu lfiqhi waay markaayb iyo iyo iyo qawaaciddii musalaxa labadaba markaa miaalku waa kaas un waa iska miaal waqad xakaahu alxaafidu abu yacla alkhaliiliyu alqaswiiniyu wuxuu sheegay can jamaacatin min alxijaaziyiina aydan sidaasuu ka sheegay isagana hadalka shaafici oo kale u ka sheegay qaala wuxuu yidhi ayb abu yaxya alkhaliili warkaan marka wuxuu ku sheegay irshaadkiisa kitaab saddex mujalad oo alirshaad layraa ayuu leeyahay <clears throat> waladii qaala qaala waladii calayhi xufaadu اlxadiidi ibnu salaax wuxuu yidhi xadiidka xufaaddiisu shayga ay korkiisa yihiin oy qabaan waxaa weeyaan ana shaada shaadku maa laysa lahu waa waxaan lahayn ilaa isnaadun waaxidun hal isnaad maahane yashidu bihi oo la gooni noqonayo iqatun iqo ow gayru iqatin waa ra'yi kale kan marka fayutawaqafu waa laga istaagayaa fii maa shada bihi iqatu ninka iqadaa wuxuu la gooni noqday walaa yuxtaju bihi la xujaysan maayo wayuraddu waa la radinayaa maa shada bihi hayru iqati ninka aan iqada ahayn wuxuu la gooni noqday taariifka waa laga xoog badanyey se wuxuu leeya shaad waxaa la yidhaahdaa waa wixii hal isnaad maaha wax kale aan lahayn ee waxaa ka dhalanaysa marka haddii la yidhaha saa xaadiid badanoo shaada saxiixaynka inay ku jiraan xadiidka ugu horeeya ee kan ugu dambeeya xadiidka ugu horeeya hal sanad buu ku yimid marka laga fiiriyo yaxya bnu saciid iyo maxamed ibn ibraahim iyo ninka laydhaa calqama iyo marka laga fiiriyey ayb marka shaabna laguma tilmaamin shaabna laguma tilmaamin ayb markaasa wuxuu yidhi iqo iyo kayrkiisba wixii ay la gooni noqdaan baa shaab la yidhaahdaa wixii iqada uu la gooni noqdana waa laga istaagaa wuxuu ninka daciifka uu la gooni noqdana waa la radinayaa tacriifkaana tacriif xoog badan ma aha wa qaala alxaakimu الnaysaabuuriyu xaakim wuxuu yidhi huwa aladii shaadku waa xadiidka yanfaridu bihi iqatu ou la gooni noqdo walaysa lahu mutaabicun wax mutaabicoo raacana aanay jirin qaala bnu salaax wayushkilu calaa haada arrinkan waxaa ishkaal iyo mugdi gelinayo xadiidu alacmaalu biاnniyaat fainahu tafarada bihi cumaru wa canhu calqamatu wa canhu moxamed bnu ibraahim ataymiyu wacanhu yaxya bnu saciidin alansaariyu e, kaas waa kaasa waa waa iqaad ayaaniqa la goonin noqday haddana maca dalika wuxuu ku jiraa saxiixa qultu uma tawaatara can yaxya bni saciidin hada ayuu ka tawaaturay fayuqaalu inahu rawaahu canhu naxwun min miatayn ayaa ka warisa ilaa laba boqol wax ku dhow waqiila asyadu min dalika waqad dakara lahu bnu manda mutaabacaati qaraa'iba ayuu u sheegay walaa tasixu mutaabacaadkaana ma ansaxayaan kamaa basadnaahu fii musnadi cumar sidii aan ku basdinnay kitaabka musnad ulfaaruuq iyo wafi laxkaami اlkabiir qaala waxau yidhi wakadalika xadiidu cabdillaahi bni dinaar can cabdillaahi bni cumar ana rasuula اllahi sal l slam nahaa can bayci اlwalaa'i wacan hibatihi watafarada maliku can الzuhriyi can anas ana rasuula اllahi sal l slam dakhala makata wacalaa ra'sihi اlmiqfar xadiidkaana maalig baa la gooni noqday zuhri cid kale kama warinin ayb laakiin xadiidkan dood dheer baa ka taagan abubakar ibnuulcarabi wuxuu yidhi laba-iyo toban dariiq ayuu leeyahay yidhi xadiidkan ay leeyihiin waa laba-iyo toban dariiquu ku yimid bay yidhaahdeen markaasay yidhaahdeen keen laba-iyo tobankii dariiq isagiina marka waa keeni ma uunan keenin markaasay u nisbeeyeen mubaalaqa iyo waxay mujaasafe ibnu xajar marka wuxuu yidhi laba-iyo tobanka dariiq waa jiraan uu yidhi anigana saddexan ku daraya weliba shan iyo tobankii dariiq ayuu annukad calaa kitaab ibni salaaxana ku sheegay fatxulbaarigana uu ku sheegay waana ka mudaalaco badnaayuu yidhi abubakar ibnulcarabi dadka ku inkiraayo ayb laakiin haddii la yidhaha nin fiqa ah oo zuhri ka wariyey ma jiro ilaa maalik maana saxwa marka waa waa waa fardi oo nisbi ah ayb wa kullun mid kastaa min hadihi اlaxaadiiث الثalaaثati saddexdan xadiid fi صaxiixayni bay ku sugan yihiin min hadihi اlwujuuhi wujuuhdan almadkuurati la sheega faqad oo keliya asaniidan yani bs waqad qaala muslimu waxa uu yidhi liلzuhriyi zuhri waxau leeyahay tiscuuna xarfan sagaashan xadiid laa yarwiihaa hayruhu isaga maa cid kale ayna warinaynin wahada aladii qaalahu muslimun can zuhriyi warkan muslim uu zuhri ka sheegaayo min tafarudihi biashyaa zuhri inuu ashyaa la gooni noqday ah laa yarwiihaa hayruhu hayrkii uuna warinaynin yushaarikuhu fii nadiirihaa jamaacatu min aruwaah zuhri waa iska miaale ruwaad badan ayaa la wadaagto la wadaagto wuxuu ka wadaa ruwaad badan oo waxaa jiraan la goonin mid kasta uu xadiis la goonin noqdo bay badan tahay mar ayb faidan haddaba markay hadday sidaa tahay alladii qaalahu shaaficiyu awalan huwa sawaabu sida shaafici sida uu hore u yidhi oo horaa lagu soo sheegay ayaa sawaab lianna tacriifkan dambe oo xaakim iyo abu yacla ay wataan waxaa bushega ku imaanaya waxay tahay haddii la yidhaha inama alacmaalu binniyaati waa shaad dee shaad sooma ahayn daciif maxaa saxiixeynka soo geliyey marka bukhaari muslim ayaa imaanaysa marka iyaga markaas waxay u baahanayaan inay dhahaan shaad oo saxiix ahaa jiro haddii la yidhaha shaad oo saxiix ahaa jiro shuruudan maxay tahay marka walaa yakuunu shaadan maxaa loo keenay meesha fuqahada iyo usuuliyiintu ay marka waxay leeyiin in la keenaba qaladay ahayd dhahan oo leenaayeen shuduud waxba kuma cilayaan fuqahada laakiin muxadisiintu waa ku cilayaan cilmigaanna waa cilmi xadiid ayb hadalkii marka shaafici tacriifkiisa shuduudkaa toosan marka annahu idaa rawa hiqatu hadduu wariya shay-an wax qad khaalafahu fiihi اnnaasu dadka ay ku khilaafeen fahuwa shaadu waa shaad yacni marduud waa marduud walaysa min dalika kaagaana maaha an yarwiya iqatu ninka iqada inuu weriyo maa lam yarwi hayruhu hayrkii wuxuuna werinin bal huwa maqbuulun haddii nin iqa uu weriyo nin kale waxaanu werinin laakiin wax mukhaalafa aynan jirin waa maqbuul ida kaana cadlan daabitan xaafidan haddii uu yahay sida inama alacmaalu binniyaad iyada loo aqbalay ila mukhaalafo kuma jirta iyada faina haada kan low rudda haddii la radiyo larudad waxaa la celin lahaa axaadiiu kaiiratun axaadiid badan min hada namadi oo noocan ah watacadalat kaiiru min almasaa'il masaa'il badan ayaa ka marnaan lahayd can idalaa'ili adillo wallahu aclam wa in kaana almunfaridu bihi kan la gooni noqonaya hayra xaafidin haddii uu yahay huwa maca dalika cadlun daabitun uu yahay faxadiiuhu xasanun fain faqada dalika hadduu waayo derajadaas famarduudun waa la fahmaya la tahantaan nin uusan xaafid gaarsiisnayn laakiin dabdi iyo cadli uu leeyahay xadiidkiis waa iska xasan marn shuduudku mukhaalafo waa u shardi wbilah towfiiq sal sl l